بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب الحال waxaynu ka bilaabaynaa cashirkeennan xaalka ayaynu ka bilaabaynaa ereyga xaal xagga sarfiga marka la joogo waa saddex xaraf ka labaad ee caynka ayaa alifa ah. alifkaasi wow buu ka yimid waxaana deliilu ah jamiciisa axwaal lagu jamciyo xaalka waxa xaal loogu bixiyey ama xaalka waxa laga soo ishtiqaaqday min ataxawul taxawulkuna waa isbedelid waxana loogu bixiyey xaal waa lisurcati taxawulihi wa tanaqulihi waa deg deg buu u bedelmaa oo xaalada marka aan doonayno shay deg deg isku bedbedelo weeyaan xaaladu baabulxaal masalan af soomaaliga markaan doonayo xaalka inaynu qiimayno xaalku waxa weeyaan ereyga aad samaynaysid erey aad ficil aad samaynaysid hadda ficil markaan ku leeyahay maaha ficilka naxwaha waa ficilka luqadda ficil luqadeed ood samaynaysid xilli aad ficil naxwo ahaan aad samaynaysay laba ficil baa markaa isberber yaalla laba ficil ayaa isberber yaalla labadaa ficilna waxaad ka dhigi midkood ficil caadiya ah oo ficil muhiim ah oo muhima baad ka dhigi midna xaal baad ka dhigani labada ficil iminka maalan haddaad aragto qof cararaya oo haddana qoslaya cararkuna waa ficil qosolkuna waa ficil ka alla ka doontaad xaalo ka dhigani ka kalana ficil baad ka dhigan waxaad odhanaysaa asraca caliyun cali ayaa cararay daaxikan isagoo qoslaya ereygii qosolka ahaa xaalaan ka dhignay oo daaxikan baynu nidhi ereygii cararka ahaana asraca baynu ugu dhawaaqno ficil baynu ka dhiganay cagsigana waad samayn kartaa oo waxaad heli kartaa inaad qosolkana ficil ka dhigato cararkana aad xaalo ka dhigato waxaad odhan kartaa daxika muxamedun musrican daxika muxamedun muxamed baa qoslay musrican isagoo degdegaya haddaba ereyga xaalada ah waxaynu nidhi af soomaaliga waa ereyga lagu macneeyo aniga oo ama adiga oo ama inaga oo ama idinka oo iyada oo ereyga noocaa loo macneeyo xaal loo yaqaanaa waxaan odhanayaa caagadda ayaan qabtay iyadoo sii dhacaysa yaa xaala ah hadda caagadda ayaan qabtay iyadoo sii dhacaysa iyadoo sii dhacaysa sii dhacaasaa xaalo ah iyada oo baan idhiilayn waxaan idhi maalan cali baan arkay isagoo dhiig da-ayo yaa xaalo ah eeg dhiig di'iddaa xaala dhiiggii ayaa cali ka da'ay isagoo qoslaya yaa xaalaa ah markaana isagoo qoslayadana xaala ereyga xaaladaah af soomaaliga markaynu raadinayno waa ereyga aynu leenahay aniga oo waxaan imid anoo yaaban waxaan kacay anoo degdegaya cashirka ayaan dhegaystay anoo fahamsan ama anoo fahmaya ereyga xaaladu noocaasuu shaqeeya baabulxaali waa xaalka baabkiisii alxaalu xaalku huwa lismu waa ismi shardi xaaladu waa inay ismi tahay maxaa iga baxay markaan alismu idhi ficil iyo xaraf xaalo ma noqdaan ficil xaali ihi ma jiro xaraf xaali ma jiro alxaalu xaalku huwa lismu waa ismi shardi waa inuu ismi yahay ficil iyo xaraf baa iga baxay oo xaalo ma noqdaan almansuubu waa la nasbiyaa almansuubu waa la nasbiyaa oo waa mansuub waxaa iga baxay marfuuc iyo majruur baa iga baxay suurtagal maaha ereyga marfuucihi inuu xaalo noqdo suurtagal maaha erey majruurihina inuu xaalo noqdo waa almarfuuc waa shardiga labaad almansuub waa shardiga labaad xaaladu inay mansuub tahay almufasiru wuxuu fasiraa ama caddeeyaa liman bahama wax qarsoomay oo min alhay-aati tilmaamo ah wuxuu xaalku caddeeyaa tilmaan qarsoon ayuu mar kaste xaalku soo saarayaa ama uu kuu caddaynaya maalan haddaan idhaahdo cali ayaa yimid xaalaa qarsoonayd oo waxa weye tilmaanta qarsoone xaalku caddaynaya cali ayaa yimid markaan idhaa ma isagoo qoslayuu yimid mise isagoo ooyaya cali baa yimid haddaan ku daayo tilmaantiisiibaa qarsoon inuu qoslayey iyo inuu ooyayey inuu faraxsanaa iyo inuu murugaysnaa inuu degdegayey iyo inuu aayar socday haddaba tilmaantaa ereyga caddeeya ayaa xaal la odhan cali ayaa yimid isagoo degdegaya cali ayaa yimid isagoo qoslaya cali ayaa yimid isagoo faraxsan xaalku tilmaantaa qarsoon ayuu caddeeya almufasiru wuxuu fasiraa liman bahama wax qarsoomay oo min alhay-aati tilmaama ah xarafka yaa inaga saaray ereyga xarafku xaalama noqdo sababta uu xarafku xaal u noqon waaye yaa waa waa ereygee waa lismu ficilku haddaba xaal ma noqdo sababta uu ficilku xaal u noqon waaye ereyga diidani waa ereygee ficilku inuu xaal noqon waaye halkeen ka qaadanaynaa ereygan alismu ah asmaada waxaad ogaataa asmaada marfuuca faacilka iyo mubtadaha iyo naa'ibu faacilku xaalo ma noqdaan maxaa diiday faacilka iyo naa'ibu faacilka iyo mubtadaha iyo khabarka iyo maxaa xaaladii u diiday inay xaalo noqdaan ereygan almansuub baa diiday oo iyagu marfuuc bay ahaayeen majruuraadka ama ha ahaada xarxarfuljar waxyaabuhu jiray ama ha ahaado mudaafku waxyaabuhu jiray e majruur oo dhanina xaalo ma noqdo yaa diiday majruurkuna inuu xaalo noqdo ereyga almansuub hadaba mansuubaadkii oo dhan baa soo gelaya laakiin tacriifka ah inta hore markaad eegto waayo mafcuulun bihigu waa ismi waana mansuub masder mafcuululmuطlaqu waa ismi waana mansuub mafcuulu macahugu waa ismi waana mansuub mafcuulu min ajlihigu waa ismi waana mansuub daraf zamaan iyo daraf makaan waa ismi waana mansuub mayla socotaa xaalkeennani waa ismi waana mansuub almufasiru wuxuu fasirayaa ama caddaynayaa waa xaalka liman bahama wax qarsoomay oo min alhay-aati sifooyin iyo tilmaamo ah tilmaan qarsoon ayuu caddeeyaa uu fasiraa xaalku sidiisaba ereygaa almufasiru liman bahama markaan idhi wax qarsoon buu caddeeyaa markaan idhi dhammaan mansuubaadkii halkaas ay nagaga wada baxeen waayo mafcuulun bihigu tilmaa wax qarsoon ma caddeeyo xaalku waxaan doonayaa mafcuulu fiihigu wax qarsoon ma caddeeyo mafcuulu min ajlihigu wax qarsoon ma caddeeyo almufasir liman bahama markaan ku idhi wax qarsoon ayuu xaalku caddeeyaa ereyga ah wuxuu inaga saaray mansuubaadkii oo dhan tamyiiska mooyaane waayo tamyiisku markaan idhaa ishtaraytu arbacata cashara afar iyo toban baan soo iibsaday haddaan qalaman ka dambaysiiyo wax qarsoon buu qalinkani caddeeyey oo afar iyo tobanku noocay ahaayeen waxay ahaayeen oon la geranayn buu caddeeyey tamyiiska unbaa halkaas oo gelaya markaan minal hay-aati idhaa oo tilmaama ah waxa qarsooni tilmaam buu ahaa markaan idhaa tamyiiskiibaa halkaa inagaga baxay oo tamyiisku waa ismi waana mansuub waana mufasir liman bahama wax qarsoon buu caddeeyaa laakiin min alhay-aati maahee waa min adawaati isagu halkaa min alhay-aati ihi tamyiiskiibay inaga saaraysaa oo tamyiiskuna xaalo noqon maayo alxaalu xaalku huwa lismu waa ismi almansuubu la nasbiyo almufasiru oo caddeeya limaa shay caddeeya shayga oo inbahama qarsoomay oo minal hay-aati a tilmaamo tilmaamo qarsoon ayuu xaalku caddeeyaa haddaba culimo waxaa jira xaalku ilayn waa tilmaan eh ka tilmaantaa yeelanaya saaxibulxaal baa loo yaqaanaa xaalku waa maxay baynu nidhi waa tilmaan ka tilmaanta yeelanaya maxaa la odhanayaa yaa loo yaqaanaa ka tilmaanta yeelanaya saaxibulxaal baa la odhanayaa saaxibulxaalku waxaa dhici karta ka tilmaanta lihi inuu inuu marfuucaadkii noqdo kuu doono inuu mansuubaadkii noqdo kuu doono inuu majruuraadkii noqdo kuu doono ilaa marfuucaadka mubtadaha ma noqdo jumhuurtu siday qabto mubtade saaxibulxaal ma aha siba weyhi siduu qabo mubtade saaxibulxaal wuu noqdaa wuxuu yidhi imaa min alfaacili faacilka in laga xaaleeyo oo saaxibulxaalku uu faacil noqdo naxu jaaa zaydun zayd baa yimid raakiban isagoo wax fuushan ereyga xaaladi ihi waa raakiban ka saaxibulxaalki ihina waa zaydun zaydun haddaba faacilnimo ayuu jumlada ugu jiraa jaa'a waxaa yimid zaydun zayd ayaa yimid raakiban isagoo wax fuushan ayuu yimid saaxibulxaalkii maanta waa faacil wa qowlihi tacaalaa alle qowlkiisa oo kaleba weeyi fakharaja wuu baxay nebigii minhaa magaalada ayuu ka baxay khaa'ifan isagoo baqaya ayuu baxay nebi muuse magaalada waa laga eriyey waa intuuna nebinimada ahayne isagoo baqaya ayuu ka cararay fakharaja wuu baxay minhaa magaaladii ayuu ka baxay khaa'ifan isagoo baqaya ayuu baxay oo baqdin ayuu kaga dhaqaaqay ereyga xaalkiihi waa khaa'ifan saaxibulxaalkuna waa kharajo faacilkeega oo huwa ah oo u noqonaya muuse saaxibulxaalku faacil ayuu haddaba yahay ow min almafcuuli bihi mafcuulu bihiga in laga xaaleeyo waxaa dhici karta in mafcuulun bihi laga xaaleeyo sida rakibtu waan fuulay alfarasa faras ayaan fuulay musrajankiiyoo la xakamaynayo faras la xakamaynayo ayaan fuulay rakibtu waxaan fuulay alfarasa faraskii ayaan fuulay musrajankiiyoo la xakamaynayo xaaladu waa ereyga musrajan ah saaxibulxaalkuna waa alfarasa oo mafcuulun bihi ah laakiin ha moodin saaxibulxaalku faacilka ta'da ah inuu yahay arrinku khalad buu inaga noqon haddaan saaxibulxaalka ta'a ka dhigno oo macnihii baaba khaldamaya wuxuu noqonayaa rakibtulfarasa faraskii ayaan fuulay musrajan anoo lay laykoodraynayo anoo kooro yaryar laygu xidhay adiga ma kooraa sida faraska lagugu xidhaa waa maya saw maaha haddaba ha moodin ereyga musrajan ah in faacilka ta'da ah laga xaalayn karo oo ta'du ay saaxibulxaal noqonayso marnaba ha moodin saaxibulxaalku waa faraska faraska ayaana la kooreeyaa oo tilmaantan cidda iska lihi faras bay noqon wa qowlihi tacaalaa alle qowlkiisa oo kaleba weeye wa arsalnaaka waanu ku dirnay muxamedow linnaasi ila nnaasi dadka xaggooga ayaanu kuu dirnay rasuulan adigoo a la dire adigoo la dire ah ayaanu ku soo dirnay xaaladu waa ereyga rasuulan ah saaxibulxaalkuna waxa weeye kaafka arsalnaaka ku jira oo mafcuulun bihiya ah. mafcuulun bihiga ayaa laga xaaleeyey haddaba wa arsalnaaka waanu ku dirnay linnaasi dadka ayaanu kuu dirnay rasuulan adigoo la dire ah ereygaa rasuulan baa xaal ah saaxibulxaalkuna waa mafcuulun bihiga oo arsalnaaka kaafka ku jira ah ow minhumaa labadaba in laga xaalayn karo labadaba waxaa loo jeedaa waxa dhici kara in faacilka laga xaaleeyo waxa kaloo dhici kara in mafcuulun bihiga laga xaaleeyo labaduba way bannaan yihiin ama faacilka ka xaalee ama mafcuulun bihiga ka xaalee bal tusaalahan u fiirso laqiitu waxaan la kulmay cabdallaahi ninka la yidhaa ayaan la kulmay raakibayni anagoo fuulfuushan raakibayni hadda musanaa laga dhigay raakiban qura hadduu noqon lahaa kaa doonto ka xaalee buu noqon lahaa laqiitu cabdallaahi ayaan la kulmay raakiban haddaan odhan lahaa raakiban ama mafcuulkaad ka xaalayn lahayd oo cabdilaahiga ah ama faacilkaad ka xaalayn lahayd oo ta'da ah labaduba way bannaan yihiin laqiitu waxaan la kulmay cabdallaahi baan la kulmay raakiban anigoo wax fuushan ereyga raakibanihi markaa waa xaalo faacilkaanan ka xaaleeyey ka ta'da ee wax fuushani waa ta'da waxaan odhan karaa laqiitu cabdallaahi ayaan la kulmay raakiban isagoo wax fuushan markaana ka wax fuushani waa cabdilaahi haddii raakibayni la yidhaayo muhane laga dhigo saaxibulxaalku labadaba wuu noqonayaa aniguna waxbaan fuushanaa cabdilaahina waxbuu fuushanaa laqiitu waxaan la kulmay cabdallaahi ayaan la kulmay raakibayni annagoo labadayaduba wax fuushan walaa yakuunu ahaan maayo alxaalu xaalku ilaa nakirata nakiro mooye wax kale xaalku nakiro mooyaane wax kale ma noqdo macrifo ma noqdo waa sida ay basriyiintu ku tegeen kuufiyiintuna in yarbaa la arkay bay yidhaahdeen isagoo nakira isagoo macrifo ah walaa yakuunu ma ahaanayo alxaalu xaalku ma ahaanayo ilaa nakiratan nakiro mooye wax kale ma ahaanayo فإن in waqaca hadduu dhaco xaalku bilafdi lmacrifati lafdi macrifo ah hadduu ku dhaco fa mu'awalun waxaa lagu awilayaa binakirati nakiro ayaa lagu awili naxwu jaaa zaydun zayd ayaa yimid waxdahu keligii ayuu yimid ereygaa waxdahu waa xaalo waana mudaafun ila damiir oo waxdahu ha'da ayaa loo idaafeeyey almudaaf ila damiir fii martabati alcalam ayuu fadhiisan jiray macrifada intuu ku biiro ayuu haddana martabada labaad geli jiray waxaynu halkan ognahay markaad tidhaa jaaa zaydun waxdahu ereygaa waxdahu ihi waa xaalo mana macrifoobayo oo damiirka kuma macrifoobayo waxa lagu awilayaa nakiro munfaridan ah munfaridan nakiranimadana waa lagu awilay munfarid waxdahu jaamid bay ahayde mushtaqnimada lafteedana munfaridan baa lagu awilayaa walaa yakuunu ahaan maayo alxaalu xaalku ahaan maayo ilaa nakiratan nakiro mooye wax kale fa in waqaca hadduu dhaco xaalkii bilafdi lmacrifati lafdi macrifo ah hadduu ku dhaco fa mu'awalun waxaa lagu awilayaa binakirati nakiro sida jaaa zaydun zayd ayaa yimid waxdahu kelidii ey munfaridan isagoo munfaridoo kelidiiya waalghaalibu sida faraha badani kownuhu waa xaalka ahaantiisa mushtaqan mid la ishtiqaaqanayo uu yahay sida faraha badan xaalku waa mushtaq oo mushtaq buu noqdaa mid la ishtiqaaqanayo waqad yaqacu inuu dhaco ayaa la arkaa mu'awalan kiioo lagu awilayo bimushtaqin mushtaq kiioo lagu awilayo waxaa la arkaa mararka qaar kiioo mushtaq lagu awilayo ayaa la arkaa sida beded waxa soo muuqatay aljaariyatu inantii yarayd ayaa soo muuqatay qamaran dayaxoo kale iyadoo la moodo ereygaa qamaran waa xaalo waxaana lagu awilayaa mushtaq oo ay mudiicatan iyadoo ifaysa sida dayaxu u ifo oo kale wa bictuhu waan iibiyey shaygan yadan biyadin annagoo kala guddoomayna yadan biyadin annagoo kala guddoomayna baad ku macnaynaysaa ay mutaqaabidayni annagoo kala qibdoonayn oo kala guddoomayna wadkhuluu niman yahow soo gala rajulan rajulan nin nin u soo gala ey muratabiin ama mutaratibiin idinkoo tartiibsan mid mid u soo gala mutaratibiin baa lagu awilayaa xaalku sida la og yahay waa bacda tamaami alkalaam ayuu dhacaa inkastoo rag nuxaadihi kelmaddan ay khalad u fahmeen walaa yakuunu ma ahaado xaalku ilaa bacda tamaami alkalaami kalaamku intuu taam noqday dabadeed mooye mar kale hadalku markuu dhammaystirmo uunbuu xaalku dhacayaa oo xaal la arkayaa walaa yakuunu ma ahaado xaalku ilaa bacda tamaami lkalaami kalaamka dhammaystirankiisa debadii mooye mar kale ma ahaado haddaba kelmaddaa bacda tamaami lkalaam ayay ragga qaarkood u fahmeen hadal dhammaystiran buu xaalku daba dhacaa oo waa laga maarmi karaa bay u fahmeen arrinkaasi waa arrin khalad ah oo xaalka lagama maarmi karo mar kaste ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi walaa tamshi fi lardi maraxan kiyoo nebi maxamed lala hadlayo salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi walaa tamshi ha lugayn fi lardi arlada dhexdeeda ha lugayn maraxan adigoo iskibrinaya haddaba haddaynu nidhaa xaalada waa laga maarmaa kelmaddaa maraxan ah haddii laga aamuso maxay noqonaysaa oo laga tegi lahaa waxay noqonaysaa walaa tamshi fi lardi dhulka ha dhex lugaynin nebigu miyuu duuli lahaa markaa hadduuna lugaynaynin sidee buu u socon lahaa kolka xaalkan lagama maarmayo maraxan ah nebiga waxaa loo diidayaa isagoo isla weyn oo iskibrinaya inuu dhulka dulugeeyo ayaa loo diidaya walaa tamshi fi lardi maraxa aayad kale ayoo sidaasoo kalihii qur'aanka way ku jirtaa oo rabbi ayaa yidhi wamaa khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa laacibiin cirka iyo dhulka iyo waxa u dhaxeeya maanaan abuurin annagoo ciyaarayna ciyaar umaanan abuurin buu rabbi leeyahay haddaba haddaynu nidhaa laacibiin waa la yska jari karaa oo waa xaalo maxaa soo hadhaya cirka iyo dhulka iyo waxa u dhexeeya toona ma abuurin ilaahay oo leh oo hadduu ilaahay cirka iyo dhulka abuuri waayo iyo waxa u dhaxeeya yaa kaloo abuuray waxaad ogtahay xaaladaa lagama maarmi karayo haddaba bacda tamaami kalaam kan waxaa looga jeedaa hadalku intuu dhammaystirmay unbaa xaalada la helayaa marka lagu leeyahay waxaa looga jeedaa xaaladu ma aha arkaanta kalaamka jumlada labadeeda daraf midna ma aha musnad iyo musnadu ilayhi bay jumladu ka samaysantaa xaaladu musnadna maaha musnadu ilayhina ma aha sidaa ayaa loo jeedaa walaa yakunu ma ahaanayo xaalkii ilaa bacda tamaami lkalaami kalaamka dhammaystirankiisa dabadii mooye mar kale ragga qaarkood ayaa hadalkan u fahmay in la leeyahay xaaladu xagga dambe unbay martaa taasina waa khalad xaaladu waxaa la arkay iyadoo bilowgaba dhacaysa oo bilow dhiciddu waajibba ay noqonayso marka lagu leeyahay kayfa ji'ta kayfa ji'ta kayfadani waa xaalo xagga horeyna martay kayfa ji'ta marka lagu dhaha hor sideed ku timid waa xaalo oo xaggii horey martay waana waajib xaaladaas inay xagga hore martaa waayo dee waa ismulistifhaam ismulistifaamkuna xagga hore waajib buu u mari jiray sadaaruu mudan jiray waxba ka mid a aayadda kale ee rabi uu ku leeyahay khushacan absaaruhum yakhrujuun ereyga khushacan waa xaalo xagga horena way martay wujuuban maahee waa jawaasan iyada taqdiimkeegu haddaba xaaladu xagga hore way martaa hadalka berhtankiisana way gashaa aakhirkiisa dambena way fadhiisataa marka lagu leeyahay walaa yakuunu ilaa bacda tamaami alkalaam hadalka dhammayska diran kadib marka lagu leeyahay kadibnimadani hadalkay ugu dambaynaysaa ma aha yaan sidaa loo fahmin waxa weeyi arkaantayna ka mid ahaynoo arkaanta intii la wada helay ayaa wada helkaa kadib iyada la helayaa oo shay arkaantii ka dambeeya weeyaan laakiin sheegiddan muuqata meeshii la doonaha lagu sheego walaa yakuunu ma ahaanayo xaalku ilaa bacda tamaami lkalaami kalaamka dhammaystirankiisa dabadii mooye mar kale ay bacda jumlatin jumlo dabadeed jumlada oo taammatin dhammaystiran bimacnaa annahu laysa axad laysa ma aha xaalku axada jus'ay aljumla jumlada labadeeda juz midna ma aha jumlada labadeeda juz midkoodna ma aha sheekhan kitaabka qoray wuxuu fahmay kelmaddani adayga ay leedahay walaa yakuunu ilaa bacda tamaami alkalaam kolkaasuu fasiray ay buu yidhi ereyga ay ah sharaxaa lagu yaqaanaa ay bacda jumlatin taamma buu ku yidhi jumlo dhammaystiran ay bacda jumlatin taamadii baa farac sharx iyaduna usii baahatay wuu sii sharxayo wuxuu yidhi bimacnaa anahu laysa axada jusay aljumla jumlada labadeeda daraf ama labadeeda juz midkoodna ma aha ayaa loo jeedaa walayse almuraadu maaha waxa loo jeedo bitamaami lkalaami weli kelmaddii buu sharxayaa walayse almuraadu maaha waxa loo jeedo bitamaami kalaami kalaamka dhamaystirankiisa looga jeedo an yakuuna alkalaamu kalaamku inuu noqonayo mustagniyan canhu mid ka maarmaya xaalka waa bidaliili qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa ayaa daliil u ah walaa tamshi ha lugayn fil ardi dhulka dhexdiisa ha lugayn maraxan adigoo iskibrinaya kelmaddaa maraxana lagama maarmi karo walaa yakuunu ma ahaanayo saaxibulxaali ka saaxibulxaalka ee xaaladda u saaxiibkiihi ilaa macrifatan macrifo mooye wax kale ma ahaanayo saaxibulxaalkuna waa macrifo uun wax kale ma noqon maayo oon macrifo ahayn walaa yakuunu ma ahaanayo saaxibulxaali saaxibulxaalku ilaa macrifatan macrifo mooye wax kale ma ahaanayo kamaa taqadama kii inoo hormaray oo kaleba weeyi fi lamhilati tusaalayaasha hore inoogu hormaray walaa yakunu saaxibu lxaal ilaa macrifa waa macrifa un tusaalayaasha hore dib ugu noqo wada macrifuu ahaaye ow nakiratan ama nakiro ayuu noqon saaxibulxaalku nakirada oo bimusawiqin maca musawiqin musawiq iyo mid cunansiiya miciisa uu yahay sida fi daari daarta dhexdeeda waxa ku sugnaaday jaalisan isaguu fadhiyo rajulun nin ku sugnaaday haddaba ereygani wuxuu waafaqsan yahay siba weyihiye jumhuurtu ma ogola fi daari jaalisan rajulun oo waxay qabaan ereyga fidaari waa jaariya majruur qadimay oo khabar ah ereyga rajulunna waa mubtado ta'akhuray oo nakiro ah mubtaduhu nakiro ma noqonaynine yaa musawiq u ah markaa mubtadaha rajulun ah yaa musawiq u ah waxa musawiq u ah khabarka noqday jaariya majruur welibana majruurku uu macrifo yahay haddana mutaqadimka ah musawiqaadda waynu soo dhiganay haddaba jaalisan waa xaalo barhtankayna gashay jaalisan saaxibulxaalkeegu waa rajul rajulna nakiruu ahaa maxaa musawiq u ah saaxibulxaal inuu noqdo maxaa suurtagal ka dhigay taqadumulxaal xaalkan jaalisan ah ee xagga hore ka maray ayaa musawiq u ah kolka haddaba rajulun waa mubtade oo jumhuurtu mayna ogolayn mubtade in wax laga xaaleeyo fi daari daarta waxaa ku sugnaaday jaalisan isagoo fadhiya rajulun nin baa ku sugnaaday nin ayaa ku sugnaaday daarta isagoo fadhiya wa qowlihi tacaalaa alla qowlkiisa oo kaleba weeyi fii arbacati ayaamin afar maalmood dhexdooda sawaa'an iyagoo ku siman afartaasi sawaa'an iyagoo siman ereyga sawaa'an waa xaalo saaxibulxaalkuna waa arbaca ayaa laga xaalaynayaa musawiquna ilan arbacadu waa nakire eh musawiquna waa camalfalka arbacadu ay ku camal falayso mudaafun ilayhiga ayaaminta ah wa qowlihi tacaalaa alle qowlkiisoo kaleba weeyi wamaa ahlaknaa maanaan halaagin min qaryatin tuulo maanaan halaagin ilaa lahaa mundiruun digayaal kiyay u sugnaadeen mooyaane haddii tuulo aanu halaagna buu ilaahay leeyahay ma halaagna uun ilaayoo loo diro dad u diga mundiriin ilaayoo loo diro rusul baa loo dirayaa udiga oo waxay ku jiraan u bayaamiya wamaa ahlaknaa maanaan halaagin min qaryatin wax tuula'a ah maanaan halaagin ilaa lahaa kiiyay u sugnaadeen mundiruuna digayaal kiiay u sugnaadeen mooyaane haddaba halkan aayaddaa qur'aanka ah xaaladu waa lahaa mundiruun jumladaa lahaa mundiruun lahaa waa khabar qadimay mundiruunna waa mubtado ta'akhuray jumladaa lahaa mundiruun ayaa xaalo ah saaxibulxaalkuna waa qaryada qaryadu waa nakiro maxay nakiradii saaxiibulxaal u noqotay waxay u noqotay nafyiga maada hore ayaa musawiq u ah ilain waxaa la yidhaha nakira fii siyaaqi nafyi tufiidu alcumuum waa qaaciide xagga tafsiirka lagu yaqaano sidaa darteed maadaamay tufiidu lcumuum tahay ha odhanin markaad macnaynaysa aayadda wamaa ahlaknaa maanaan halaagin min qaryatin tuulo maanaan halaagin ha odhan tuulo maanaan halaagin ha mintan siyaadadii xaggay ka timid nakira fii siyaaqi nafyi me wamaa ahlaknaa maanaan halaagin min qaryatin wax tuula ereyga wax ah haka tegin wax eeg min qaryatin tuula maanaan halaagin lagaama rabo waxaa lagaa rabaa wax tuula ah wax ereygaa wax ah inaad ka tagta ma aha wamaa ahlaknaa maanaan halaagin min qaryatin wax tuulaa maanaan halaagin ilaa lahaa kiiyay u sugnaadeen mundiruuna digayaal mooyaane walamaa jaa'ahu markuu soo gaadhay u yimid waxbaha ku macnaynin walamaa jaa'ahu markuu soo gaadhay kitaabun kitaab markuu soo gaadhay kitaabka oo min cindinaa annaga agtayada ka ahaaday musadiqan kiiyoo rumaynaya walamaa jaa'ahu markuu soo gaadhay kitaabun kitaab markuu soo gaadhay kitaabka oo min cindi illaah ilaahay agtiisa ka ahaaday musadiqan isagoo rumaynaya min cindi illaahi waa sax haddaba xaaladu waa musadiqan saaxibulxaalkuna waa kitaabun kitaabu nakiro ayuu noqday nakiradaa maxaa musawiq u ah ama suurtagal uga dhigay inay nakiro noqoto waa la sifeeyey oo kitaabkii waxaa lagu sifeeyey jaar iyo majruurka min cindi illaah ah ayaa sifo looga dhigay walamaa jaa'ahu markuu soo gaadhay iyaga kitaabun kitaab markuu soo gaadhay kitaabka oo min cindillaahi ilaahay agtiisa ka ahaaday musadiqan isagoo rumaynaya welibana waa wixii ka horreeyey wa yaqacu wuu dhacaa alxaalu xaalku darfan daraf ayuu dhacaa waxaa la doonayaa inaad ogaato xaaladu inay daraf noqoto mararka qaar sida ra'aytu waan arkay alhilaala bisha ayaan arkay bayna saxaabi iyadoo ku sugan daruuraha bedhtankooga halkaa bayna saxaabi ah ayaa xaalo ah waana daraf wa jaaran wa majruuran jaar iyo majruur ayuu noqonayaa sida fakharaja wuu ku soo baxay calaa qowmihi tolkiibuu ku soo baxay fii ziinatihi xaragadiisii isagoo ku dhex jira xaaladu waa fii ziinatihi jaar iyo majruurkaa xaalo weeyaan fii maxalli nasbina markaa wayatacallaqaani waxay ku tacalluqayaan jaar iyo majruurka iyo darafkuba bimustaqirin erey mustaqir ah ama mustaqir buu ku tacalluqi aw istaqara ama ereyga istaqara ah buu ku tacalluqi maxduufayni iyagoo la xadfay wujuuban waajibnimo loo xadfay jaar iyo majruurka iyo darafku markay xaalo dhacaan mustaqir mufrada bay ku tacalluqi oo mufradkaasaa ah xaalo ah xaqiiqa ahaan ama istaqara ficil maadiya ayay ku tacalluqayaan oo ficilkaa maadi oo maca faacilihi ayaa kolkaa xaalo ah wa yaqacu jumlatan khabariyatan jumlo khabariya ah ayuu dhacayaa murtabitatan oo ku xidhan bilwaawi wow iyo wa damiiri damiir wuxuu halkana sheekhu doonayaa inuu inoo sheego xaaladu waxa dhici karta jumlo inay noqoto jumladaasi laakiin shardi bay wadatahayoo inshaa'iyo lama ogola inshaa'iyadu waa ficlu amarka oo kale ijlis ama idrib iyo ficilka nahyiga ah oo kale iyo istifhaamka oo kale tamaniga oo kale waxyaabihii inshaha ahaan jiray jumlada xaaladu way ka reeban tahay wa yaqacu jumlatan jumlo isagoo ah ayuu dhacayaa jumlada oo khabariyatan khabari ah murtabitatan oo ku xidhan bilwaawi wow jumladaasi wow bay wadanaysaa wa damiiri iyo damiir damiirna jumladaasi way wadan kartaa wow iyo damiir ama labadaba waa la yskugu dari ama wow qudhaa loogu dayin ama damiiroo qudhaa loogu dayin saddexdaa xaalaba waa la arkay naxu kharajuu way baxeen min diyaarihim guryahoogiibay ka baxeen wahum uluufun iyagoo kumaan kuma wahum uluufun taasaa xaalo ah raabidkiina wuxuu noqday wowga wahum ku jira iyo damiirka humta ah labadaasiba raabid ayay noqdeen wahum uluufun raabidkuna waa isku xidhe jumladan xaalada dhacday saaxibulxaalka ku xidhaya haddii kale saaxibulxaalka ajnabi bay kala noqonayaan ow bidamiiri damiir baa raabid laga dhigi faqad oo keliya damiir qura ayaa raabid noqon sida aayadda qur'aanka ah ihbiduu soo dega bacdukum kiiyo qaarkiin libacdin qaarka kale caduwun cadow uu u yahay badhbabedhka kale ayuu cadow u yahay eh soo dega buu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala oo jannada ka soo dega haddaba bacdukum bacdukum libacdin caduwun marka la yidhi aayaddaa waxaa xaal ah jumladaa aan sheegayno ee ismiyada ah bacdukum oo mubtada'a ah iyo caduwun oo khabar ah jumladaasaa xaalo dhacday haddaba jumladaasi markay xaalo dhacday raabidkii wow ma aha waa damiir damiirkuna waa kaafka bacdukum ku jira kaafka bacdukum ku jira ayaa ayaa ayaa damiiro raabida ah. ow bilwaawi ama wow qura ayuu raabidkii noqon sida la in akalahu hadduu cuno adi'bu yey haduu cuno wa naxnu cusbatun annagoo guruuba wa wanaxnu cusbatun annagoo guruub ah waxaan doonayaa haddaba ereygaa wanaxnu cusbatun ah la in akalahu hadduu cuno addi'bu yey hadduu cuno wa wanaxnu cusbatun annagoo ah xaaladii waa wa wanaxnu cusbatun xaaladaa haddaba jumladaa xaalada dhacday raabidkeegii wow xarfulcadaf xaraf ah ayaa laga dhigay wowgii raabidka la odhan jiray waa wowga wa wanaxnu cusbatun ku jira wowgaasi inuu raabid yahay waxaa lagu yaqaanaa waxaa ansixi kara haddii isaga la xadfi lahaa in meeshiisa id lagu bedelo macnuhuna uu sax noqdo la in akalahu yuusuf hadduu cuno addi'bu yey hadduu cuno wa naxnu cusbatun annagoo guruub ah khasaaraha baan ku jirnaaba ereygaa wa naxnu cusbatun ah ayaynu uga jeednaa halkaa culima waxa inoogu dhammaaday baabkii xaalka la odhan jiray ayaa bartaa inoogu dhammaaday xaaladii ayuu inoogu egaan doonaa cashirkeennani wallahu subxaanahu tacaala aclaa wa maadaama laga yaab berri ay noqon karto